الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت أقدامنا على الإسلام وقلوبنا على الإيمان وألبسنا, لب... وألبسنا لباس الأمن والأمان وارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبر ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير wa إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صدحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيدر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطارق هذا محلها suuradan la yidhaahdo waariq waxay ka mid tahay suuradihii makiga ahaa oo usuusha iyo caqaa'ida islaamka waadle marka guud ka hadlahay marka suuradan qiyaamada awalka u horeeya qiyaamada baadle marka iyo ilaahay awoodiisa uu kara baadle marka dadkii inuu soo celiyo soo awalka horeba u abuuray iyo qur-aanka kariimka ah xaqnimadiisa ahay taasay baadle marka suuraddu taataaban doontaa arrimaha guud oo caqaa'idda islaamka ku saabsan aariq lafdiga u horreeya suuradda baadle waaariq yaa loogu magac daray baad bismi illaahi araxmaani iraxiim quulu dhaha muminiintahay bismillaah magaca ilaahay baannu ku bilaabanhaynaa suuraddan allihii arraxmaani raxmada guud naxariista guud naxariisanhay allihii arraxiimi naxariista khaaska muslimiinta un khaaska kuwa ah naxariisanhay aakhira waad qaala tacaala rabuulcizaa wuxuu yidhi wasamaa'i waaariqa wasamaa'i samadaan ku dhaaran buu ilaahay waaariqi kii hayaan ku dhaaran wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey muxamadow madaariqu midkaa guura galayn haya wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey huwa kaasi annajmu xidigii weeye athaaqibu almudiiu ee iftiimahaybaad iftiinkiisa waad ka dhexbixinaya waad mugdigabaad waaye taasaan ku dhaarane in kullu nafsin ma kullu nafsin naf kulligeed ma ahaanin lamaa ilaa waayo calayhaa korkeeda xaafidun mid ilaaliya unba ahaadaa layidhi ee falyandur bal ha al insaanu insaanku kolkuu inkirahayo baade marka bacdigiiyo wixii lamida caqiida mima kii khuliqa laga abuuray bal ha fiiriyo khuliqa waa la abuuray mimaa in baa laga afuuray biyo daafiqin baa la boodboodi maagaasoo yakhruju kasoo soo bixi min bayni sulbi kalxamaha ragga iyo eh, min bayni sulbi dhabarka ragga duudka ragga iyo wataraa'ibi kalxamaha haweenka ka soo bixi innahu in allaha subxaanahu wa tacaala khaaliqaasi maagaas baade markaa daafiqee mahiinka ka abuuray baad axadkan ordahay la qaadirun mid kara weeye calaa rajcihi insaankaa soo celintiisa mid kara weeye yowma maalinna uu soo celiyo tublaa la jirabi doonoo banaanka la kiini asaraa'iru siryaalkiiyo waxay qulubtu qarsanhayeen baad famaa lahu insaankii markaa uma sugnaanin min quwatin awood baad le maalinkaa mihilahyo walaa naasirin wax gargaarana mihilahyo wasamaa'i samadii baan ku dhaaran buhi ilaahay daati rajci noqnoqodka u saaxiibkeed madarka baale marka sana walba wal ardi ardadii baan ku dhaaran daati sadci baale marka dhambalidda u saaxiibkeed nabaadkiiyo daaqii baad la soo saarays innahu ina alqur'aana la qowlun qowl weeye faslun faasilun bayna alxaqi waalbaadili xaq iyo baadil qowl kala saari weey wamaa huwa maaha nin qur'aanku bilhasli dheeldheel bal huwa kalaamu axkami alxaakimiina weeye baad inahum kufaartu wada yakiiduuna way manaanada hayaanbada dhagar iyo bada khayaanay maleega hayaanbada qur-aanka say ugu hortagi lahayn iyo nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam say wax u yeeli lahayeen kaydan dhagarbaad waakiidu aniguna dhagartoodii baan ku jasayn bur ilaahay baad sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuna kaydan anigunabad dhagartay maleegahayeen baan ku jazayn oo waxaynan ogeyn baan ku halaagay anigunabaad sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuuna baad ee fama hilbaad u kaadkaada u sug baa lii maxamedow alkaafirina gaalada baad wala u kaadi baa lii amhilhum waa isku mid sug baa lii waaye imhaalan ruwaydan wax yar u kaadi ada arki doona waxaan ku dhuftay baad waxaan ku dhufan ada arki doona baad aan ku samaynay iska u sug baa lii waxba waxba halaagooda ha sugi waayin oo ha degdegin baad u kaadi baa lii والسماء والطارق آه والسماء بان ku dhaaran buri ilaahay dhaartan baad la jawaabtay in kullu nafsin lama alayha inta dhaxda ku jirta dariqas yaa marka deetana waxooga shaanigiisa ay oo qumaati baad marka loo tafxiimiyay kaasa baad marka la kala dhaxgaliyay wasamaa ibaan ku dhaarane in kullu nafsin lama alayha haafidun baad wasamaa samadan ku dhaaran buu ilaahay baad gudbaneed aragtaan baad wa tariqi xidigii guureyn hayda habeenkii muxadu guureyn maalinkii haduu bartan arjeerku tusaale ahaan xidigan iftiinka ban cirjiirka leeyahay inta soo xagaa u dhacahay maalintii aad meesha socdaya arka u jeed ciidu u jeediyo marka caaw un buu wada guura galayn haya waagu haduu u bariyo bas saldanadiisi waa tagtay baad habeenkii mu iftiinaysa walac wac wac wac un hayaa wada guurayn haya marka bas maalinkii eber saldanadii ka baabaaday saasa wada ki guurayn haya loo yiri baad ilaa habeenkii mu way marka shaqadiisi wada is muuqataay baad wa taariqi wada ki guurayn hayaan ku dhaaran buu ilaahay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiya maxamedow maaariqu baadle midka guurahaya wuxuu yahay baad huwa kaasi annajmu xidigii wey aaaqibu baadle ee iftiimihaya iftiinka badna aaqib waxaa loo yeelan aqbigu dulilin buu ahaaye yacnihii baad hada toosh meelmugi toosh hadaad ka iftiimiso mugdigii inuu ka dhaxbaxayo saha u dileen Soomaaliya iftiinkiisi amal saasu wada xidigaasi mugdigii habeenkii iyo wax wada iftiinkiisi wada markaas uga dhax ka dhaxbaxin kale amal saasa loogu shabahalay waayo an-najmu huwa dariqu an-najmu xidigi way noocu dooni ma xidigaasi athaqib ee iftiimahayay wada ka dhaxbaxayay mugdiga habeenkii ay daar samad iyo dariqaas aan ku dhaartay in kullu nafsin naf kulligeed lamaa la xaafidun lamaa la calayhaa korkeeda xaafidun mid ilaaliya korkeeda ku sugan malaa'ig baa ilaah u diyaariya eh, camalkaagii ilaalinaysa adigii ku ilaalinaysa maaliya habeen ku ilaalinaysa salaada casar iyo salaada subax isbedelaysa adiga un shaqo kale aan adiga lagu diray shaqo kale loo xumaan iyo samaan waxaa samaysa waa hmm. كل بعد مركز له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملائكة أسبال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار نبول عليه الصلاة والسلام بعد ويجتمعون بعد في صلاة العصر بعد وصلاة الفجر لبداس كل ما يانا اسبدل مركز اسبدل هيين بعد نف كل جد dhaarta wixii loo dhaanay u fiirsa baad wuxuu ilaahay baad marka samadan ku dhaaran oo xidigan ku dhaaran eh naf walba inay waardiya leedahay baad ay kullu bilaash ahayn idan laga warqabin ahayn inaan naf kastaba waardiya leedahay iyadoo ilaahay og waardiya leedin yeelay baad ila isku mid ma aha bani aadamku adiga og ilaahay inuu ku og yahay <laughs> aragtida waa bani aadamka haddii la yidhaahdo dadkuna way ku arkaan way kaaga sii darantahay welidaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wada markuu waa tukinaya muxuu yidhi wuxuu yidhi waryaha ma inaan xagga hore keliya wax ka arkaan baad moodi buu yidhi yuu nabigu yidhi waan xagga dambana wax waan ka arkaa buuri qadaadka khushuucdiinna iyo rukuucdiinna iyo kaahleen waan arkaa buuri oo ilaahay baa u arkay u tukan hayaane nebi maxamed madle maxaa loogu goodiyey baa la aragtidiisa yacnihii baadle markaas allah isagu marar buu kuu jeede laakiin hadda ummadda kalena inay ku arkaan ilaa caybtii waa sii ballaahane soo aragti caybtii waa sii ballaahane marka naf kastaba ilaaliyay leedahay waardiyay leedahay la yidhi baad in kullu nafsin naf kulligeed lama kolkii miimta la fudaydiyo lamaa la calayhaa xaafidun korkeeda mid ilaaliyo unba ahabaad in hushaan iyo xaale iyadoo in mukhaafatun min athaqiila markaa laga dhigay in hushaan iyo xaale kullu nafsin naf kulligeed lamaa la calayhaa xaafidun haddii kaloo lamaa la shida baad intuu laga dhigi markaa lamaadana waxaa laga dhigi ijaabiyo baad marka istitne in kullu nafsin maa kullu nafsin naf kulligeed ma ahaanin lamaa ilaa se calayhaa xaafidun saasay noqonaysaa in kullu nafsin naf kulligeed waaye ma ahaanin maa kullu nafsin naf kulligeed ma ahaanin lama ilaa hadday ahaatay calayhaa naftaa korkeeda waxaun ahaaday xaafidun mid aaliya kaas haddii kale maad intii aayarun tawkiid laga dhigo kolka la fudaydiyo oo intana mukhafatu min athaqiiqnati in kullu nafsin naf kulligeed lamaa la calayhaa xaafidun waaye mid ilaaliyaa korkeeda ahaaday baale bal falyandur baad ininka diidi ama wax inkiriyow ama qiyaamada baad inkiri ama soo celinta rabbi bacdiga dadka inkiriyow falyandur bal ha fiiriya baliyi alinsaanu insaanka inkirahaya baad markaas bacdigii iyo soo celintii mima kii bal ha fiiriyo khuliqa laga abuuray waxa laga abuuray asagu dib ugu noqdo baa bal waxa laga abuuray dib ugu noqdo ha fiiriya li ha ictibaariya khuliqa waxa laga abuuray min maa'in biya laga abuuray daafiqin boodboodahayobaad ragga markay biyuhu ka soo baxayaan dhagdhag bay odhan soo ma ah baad tii weeye baadle markaas ilaahay muxuu yaqaanaa dadka waad isagoo abuuray baad meel walba waadle xaqiiqadeedii si uu og yahay wax u agma jira baad bal aad iska daa wax kale waxaa la yidhi baadle markii jimaaca la samaynhayo wax tilmaami kara jimaaca kayfiyadiisa baadle ama maaragtay kayfiyada biyuhu uga soo baxayaan ama yani ruuxu ladada iyo wad marka macaansiga uu dareemayo wax tilmaami karo suurayn kara ma jiraan wad midaal baa loo soo qaataa wad wax suurayn kara oo sidaas aan noqday ama sidaas uu wax aha ama sidaas uu yahay oran kara ama yaraatay ma jiraan wad mima in baa laga abuuray la maagaasoo daafiqin baa la boodboodahayo ilaahay baa ragga markay soo baxayaan baa maagaasoo yakhruju baa la soo bixi min bayni sulbi sulbi rijaal ragga baad dhabarkooda baad ka soo baxayabaad ragga dhabarka baad ka soo baxbaad biyuhu baad iyo wa taraa'ibi waaye haweenka baad kalxamahooda ka soo baxbaad waxay nooga raxmad badan yihiin baad wa taraa'ibi baad kalxamihi waaye biyaha ka iman haya labadaasoo la isku dheehay weeyaa la yidhi baad wixii laga abuuray baad marka allaha kaa ka abuuray miyaa asaga soo celin waayay suuragal ma ahba innahu way rabbul izza marka kolba hadu waxa ka abuuray innahu khaliqa ka abuuray waa marka biyahaas insaankii ka abuuray laqaadirun mid kara weeye calaa rajci insaanka inuu soo celiyo biyuuba ka abuuray inuu ku soo celiyo seebu u kari waayi baal see u kari waayi baal yawma maalin baad marka waliba uu soo celin rabbigu tubla way markaas la jirabahayo la imtixaanahayo asaraa'iru baad la sirtii la soo dhigi baad la imtixaani baad waxaad qarsanaysa caqiidadaadii hadday samayd hadday xumayd waxaad baad markaa aad niyeysnayd waxaad hoosta ku dhan mm, adoo ficil waaya samaynhaya yaa laga yaaba niyada inaad wax kale ku haysay baad ficil waad samaynaysaa ahay wanaag baad camal iska dhigi baad marka dan kalena leedahay ku wada taabaad ama ficil xun baa kolkaa daahirka sida muuqata aad meel kaloo martaad wada wanaag baad rabtaa inaad ku gaadhabaad wax waliba shay walba ilaahay uu ka warqaba xogta iyo xaaladaada baad markaas banaanka sirtii la sooriga waa la khashifi baad fama lahu insaankii marka uma sugnaanin min quwatin awood baad maalintaas haba yaraatee xumaan baad le iskaga difaaco walaa naasirin wax u gargaari oo garab istaagina ma jira baad camalkaaga ma ku garab istaagi baad hadduu wanaagsanaada baad wasamaa'i samadii baan ku dhaaran buudhi ilaahay samadiida daati raajici noqnoqodka u saaxiibka ilaahu nagu calcali madarka bal sanadkan baad marka kolbaha doow kolbaha ku caliyo hadana hadda gubaadahay guyi intaasoo jeer buddi Ah, intaasoo naqba haddana waa nakaas haddana waa kacan horle haddana wuddo ah yaa nacmadan bal fiiri baad markaas haddana dayr baa da'aysaa la haddana kan soomaalida magac magac ay u kala bixin baad kan xays baa la yiraahdaa kan todob baa la yiraahdaa kan cambaar baa la yiraahdaa kan candha qoys baa la yiraahdaa kan kadaa baa la yiraahdaa waxa ay daldalahayaan ah, ilaahay asaga waxba uma kala marnaa ah iyo ka samada baad kalbo ilaahay madarka uu ka keeno soo celin haddana keeno dar alxamdulillaah rabbil caalamiin ah wal ardi ardadi ayaduna dhaati sadci dhambalanka saaxiibka daaqiibaa doogiiba intay soo daynaysa iyaduna baad ahe sidii baad marka insaanka marka la abuuri waaye maagii baad biyihii rag iyo baad la biyihii haweenka intii la isugu keena looga soo dhex abuurahay noloshan oo dhanna baad ardan waa sidoo kale samadoo camala raggii oo kale camal roobkii samada soo dayn soo dayn soo dayn Eh, arladiina markaas kolka bihi cabto iyaduna daaqii baad iyo nabaadkii iyo beerhi soo daynaysaa baad waa haweenkii oo kale Soomaali ay eh, way isku shabahan yihiin baad way isku shabahan yihiin eh, nacmadaas hadii labadaas hadii ilaahay baad barakadaas samada ilaahay nooga soo dajin biyaheeda ardadu nabaadkeeda ilaahay nooga soo dhamay nooga soo dayn wax noolaan lahaa baa jira wax noolaan lahaa ma jira baad haba yaraatay baad wasamaa ibaan ku dhaaran buri ilaahay samadiideedaati rajay alcalinta baadle iyo noqnoqodka baadle u saaxiibkahayd wal ardi baan ku dhaaran arladii daati sadci iyo dildilaaca baadle ilaa ardadu kolkay dharagtay qumaati baadle marka u foodhic u dildilaaca soomayn ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت اهتزت وربت سمرك وأنبتت بعد مركاسي وحسو ساري بعد كل كاسي دقدقاقي وفورعي بعد مركا وحنا داق سو ساري بعد وهي أرض دلدلعة بعد وكسو دحبح بعد وشيغني وصو فورع بعد والأرض أرض دي ذاتي سدع دنبلنك يدلع صاحبك هيد بعد إنه آه إلى الماشي جوان نقطة أرضها waxaa kama soo baxay kadamogta nag ah sida salaxay oo kale waxaa kama soo baxay sumaar meesha gawaanta oo nagta oo dilaacayn innahu wa ya quraanku لقول قول وي قول كاسو فصل فاصل بين الحق والباطل وقول بعد الحق يا باطل كي كلا عدي شيء والبا حقديسي بعد marka ku tusahay waa wama huwa ma hanin bil hazl dal dal bad ila dal ma soo dajinin buu waa quraanku dal dal ma haba ciyaar iyo bilaash baa quraanka looma soo dajinin baa looma keenin baa ahay wama huwa bil hazl dal dal ya baadil ciyaar baa quraanku mid ku sifaysan ma haba bal huwa kalaamu axkami alxaakimiin allihii way marka falka suubanaa kalaam uu soo dejiyo meeshuu ugu talagalay baad okani wey innahum ina alkufaara gaaladii yakiiduuna way dhagrahayaan xumaan bay u manaanadahayaan oy u maleegahayaan waayo shareecadii islaamka burinteedii qur-aanka burintiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatayntiisii baad dhagar bay u maleegahayaanbaa kaydan dhagar baad wakiidu kayd aniguna waan dhagri adanallahu wadicuhu mushaakala la yidhaahda mushaakala waa badan yahay baad markaas markaas kolka iyagu baad marka ay halmaameen baan anaguna halmaanadii camal waa mushaakiladii weeye baad mushaakaladu waxaa weeye shay oo baad lafdigiisii lagu soo celiyay aanan isku macnana ahayn macnaha way kala duwan lafdigana waa isku mid wajazaau sayiatin sayiatun miluhaaba laba sayi'a la sheega isku midna ma ah isku macnaa ma ah maxay tahay nin baa dharbaaxa kugu dhuftay shareecadu maxay kuu ogolaatay inaad ka goosato sayi'atu mil ee ma sayi'a marka maxumaaba waxaad samaynaysa adigu may ruux xaqiisii goosan baa tahay ya ruux xaqiisii goosan baa tahay maxaa sayi'a loo yidhi tii hore macnaha magaceedii hore ilaa iyadii baa laga goosanaya moogta lagu jazaynaya tii baa lagu jazaynaya magaceedii baa la siinaya macnahana way kala duwan yihiin hadda ilaahay waa saas ilaahay baa dhagar maleegi maya subxaan allah baad masaakiintan asagu abuuray baad marka muxuu baa dhagar uga maleegam waayo allah ayagii baa dhagar soo ma aha say marka macnaha aljazaa'u min jinsi alcamal soo khayaaniya dhagar ma maleegaha ayaguna halaagayna ka warhaynin baa lagu ridi marka Hmm. Eh, ma aha baad marka dhagar ilaahay baad ka mustaxiil weeyay sifaadka baad xuun ka baad eh, sir iyo baad khayaani iyo baad halmaan iyo baad waxaas ilaan suuragal ma aha baad inahum baadle kuwani yakiiduuna way dhagar bay maleegahayaan baadle markaas oo nabigii qur-aankii u maleegahayaan kaydan dhagar wa akiidu aniguna dhagartoodii baan ku jazayn bilahi kaydan dhagartoodii baan ku jazayn baadle famahil marka sug baa layidhi muxamadow alkaafiriina gaaladii u kaadi amhilhum waa isku mid un baad amhilhum sug baa layidhi imhaalan sugitaan ruwaydan oo yar waxoogaa yar muddo yar sug baa la yidhi ama adduunkii baabada waa kii waayo marka nabigu salaatu wasalaam bal kulli ka wada rayay hidhaha la wada gooyay nimankii la kibirsanaa dhibi jiray baad ama aakhara aan meel laba jirin baad ataa amrullahi falaa tastacjiluhu baad xagee jirtaa baad innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baad xagee jirtaa barrin baa arkado dhex baad barrin baa arkado dhex baad kaannahum yawma yarawnaha lam yalbathuu ilaa cashiyatan aw duxaaha baad hmm, meel la tu jirtaa u baad سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سورة مركة سورة الأعلى سورة دي أيضنا مكي جيد بكمتها سورة دي مكي جها على قول الجمهور بعد كاسة أيضنا تهي بعد حقا قار كود بهذا القليل علماء أوه آه هاي آه ماشن بعد الدنباء وقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى yaa waxaa la yidhi baad markaas salaadii waada ciida iyo maaha iyo yacnihii sakaatul fidrigi kaasa ayadahaas waa sabnusuulkooda taa lagu soo dejiyay kuwaasina waxay ahayn madani meeshaas culimada qaarkood waayo macnaha baad waxoogaa madani inay tahay ka uriyeen laakiin suuradu baad waa iska maki baa la yiri baa sida loo badan yahay suuratul a'la min as-suwaril makiyah hadde lafdiga nabaad u horeeya sabbih rabbikal a'la ismiga ilaahay yaa suurada loo magac daray kaasaa loogu magacdaray hmm. marka siday ku bilaabatayba ismiga ilaahay baad marka ay ugu bilaabatay wasfigiisaas ay ugu bilaabatay sifaadka ilaahay ah oo qayb kamida suuradu baad ay taabato ka sheekaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladiisii baad ka sheekaysay xogaa hadana baad markaas ah, mawcid ah oo dadkii baad marka la waaniyay way hadana ku khatintay baad intana ayaduna baad suuradu taabanaysaa baad ileen waa suurad markii usuushii bay ka hadli baad quluu dhaha muuminiinta bismillaahi magaci ilaahay baanu ku bilaabanayna allahi arrahmaani naxariista guud naxariisanay allahi arrahiimi naxariista gaarka naxariisanay قال تعالى رب العزة وحول صبح نزه محمد اسم ربك ربك مقعيس نزه ربك دي الأعلى سري بعد الله سري xumaan oo dhan iyo baad marka waxaan laa'iq u ahayn oo dhan in lagu sifeeyo ah alihi ka sareey وwaxaas oo dhan iyo naqsi oo dhan baad aan aqbalaynin allaha magaciisa nazah alladii baad markaas allahaaso rabbigaaso khalaqa abuuray baad markaa makhluuqaadkii oo fasawaa waaya makhluuqaadka baad khalqigii abuurkiisii ekay والذي بعد معبودك قدر ويا قدر بال آه والذي معبودك قدر لكل المخلوق بعد المخلوقات كدمانتي بعد مركز وقدري بعد مدول ما يصلحه وحي أصوبه بعد فهدى واي إليه بعد مركز شيء أصوبه بعد كهنوني والذي معبودكي ربكي بعد مركز نزه أخرج صاري المرعى داقي صو صاري oo fajacala ka yeelay hum marcihi baad guthaan waaya jabaa ka yeelay baad ahwa oo dun ahbaad sanuqri'uka fala tansabaad ah marka qaybtan hore sifaadka ilaahay suurada ku bilaabat abixsma rabika suuradan aad buu nabigu jeclaa qur-aanka o dhan ba inkastoo baadle meel la naciyo meel laga tagay ma wax lama hayn laakiin suuradan aad buu nabigu jeclaa baa calayhi salaatu wasalaam baad aqrinteeda iyo waxageeda baad mhm. welidaa baad witirka kole ku tahay kii caaisha soo tabinaysay baad salaada witirka habeenkii hadduu saddex ragcadood markaa tukanhayo ragcadda u horaysa sabbixisma rabbika lacalaa buu ku tukan jiray nabigu talabaadna qul yaa ayuha alkaafiruun tasaddexaadna waa liqul huwa allah riwaayo kale way macluumateen ku dareen martii tabar badna taas tana sugan baad markaas sabbihu isma rabbika ala nabigu kaleey salaatu wasalaam suuradan markuu aqriyo sabbihu isma rabbika ala u yiraahdo wuxuu oran jiray subhana rabbiyal ala ilaahu rabbal sisama sabbihu isma rabbika ala subhana rabbiyal ala abu oran jiray markuu aqriyo baad markaas oo lafdigana suura ay aydan ku dhawaaqabaad midda kale waa tii sunanka baad ay oo nabiga calayh salaatu wasalaam markay soo degtay fasabbix bismi rabbika alcadiim ijcaluuha fii sujuudikum buy nebigu sujuudiinna yeela kolkay soo degtay baad le sabbix isma rabbika alaclaa amar baa la siisiiye ijcaluuha fii rukuucikum rukuucdiina yeelale welidaa maxaan dhanaan ka rukucsannahay subxaana rabbiya alaclaa soo mahayn subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihidu waa lagu daryaa laguma darinaba subxaana rabbiya alaclaa wakaabad amarkana la fulinaya wada subax isma rabbika alali marka sabixna zahba isma rabbika rabbiga magaciisa marka waxa la nasahay ma is ilaahay ba mise waa allah rabbiga wey ahay xayleen baad culimo badan markaas waa rabbiga uu ismigu waa iska tawkiid ee waxa la nasahay waa rabbiga ala ala isriyiba allah nazah xumaan oo dhanba la ka nasahisan wa macna iyo ma ahe ismiga naftiisaaba tansiiha u baahan oo in la nasaho magaca ilaahay magaca ilaahay yaaba in la nasaho baan kolkaad magaca ilaahay nasahdo daatadiisina inaad nasahdo min baabi awla magaca ilaahay nasihidiisa maxaa kamid ah? inaad ihaanaysan magaca ilaahay ihaanada waxa kamid ah, dhaarta badan ihaanada kamid tahay meelan laayaq u ahayn wallaah aduna iska haysato inaad ku goosataba sooma waa tii la diidanaay inaad ku magaca ilaahay aad ku goosataba aad markaas adduunyada iyo waxanta ku dhaarato wallahi baan waxaanu leh wallahi baan sida ahay baa waa magaca ilaahay in haynisanaysa Soomaaliyeed ay ooda nasahinina baad waxa kamid ah baad markaas ina sanam oo kale lagu magacaabo magaca ilaahay ama waxaan laayiq ahayn magaca ilaahay baad markaas in lagu magacaabo kaasa baad yaa kamid ah waxa kamid la yimeel aan laayiq ku sheegto oo musqushay ku jiraba magacyada ilaahay inaad sheegto ama aan fiicnayn yaabo ka mid ah ay maxaa walidaa waa kii nabigu kaleey salaatu salaam maalmaha ka mid ah asagoon baad weyse qabin intii la salaamay oo nabigu aamusay baad markaa u taymi u kadibna uu radiyuu magac ilaah inaan sheegaan diidan ayadoo mubaax tahay oo ijmaac tahay ay quraanka mooyeen macal quraanka waa la ogolaa yaanihi baad markaa yaanihi baad aadan macal quraanka waa la ogolaa markii xadadka asqarka uu yahay oo janaaba lahayn laakiin marka janaaba leedahay kale ku tahay akbarkii asqarkiiba kulliba aad leedahay quraanka mooyeen asmaada ilaahay kale inaad sheegtay ama inaad la timaado ama aad ku wardin karto taa iyadu muran kuma jirin ijmaac ba ahayd ومع ذلك banaanidii waxa kala kala mid ah taadubka idabsigu waa laba kala baab markaas magaca ilaahay inaan sheegan diidana nabiga kaleey salaatu wasalaam anigoon dahara qabin baad kaas intuu weysistay buu kadib wa alaykum assalaam wa rahmatullah kadib baad markaa nabigu radiyay baad marka magaca ilaahay inaad ilaalisay waa muhiim ogow Eh, inaad ilaalisay magaca ilaahay waa muhim sabbix nazah baad isma rabbika rabbiga magacii nazah rabbigiiday alacalaa sarreeyey baadle wax kasta oo baadle naqsi ah ka sarreeyey wax kastoo baadle marka xunoyga oo sifa xuno lagu sifaynhaya baadle marka ka sarreeyey baadle alladii rabbigaasoo khalaqa abuuray waayo xayawaankii oo dhan ama makhluuqaadkii dha xayawaan ku qaydin makhluuqaadkii abuuray oo fasawaa shay walba abuurkiisa ekeeyey baadle sinsimay baadle alladii khalaqak fasawaak فعدلك دي ان سو مرين بعد سمي بعد xubnaha ku ekeeyay baad markaas hada tusaalahan baad sida ilaahay ku simay bal u fiirsa labada gacmood nin walow nabar dambo kugu dhacay farba yagooda waa meesheedii soolashi sida ilaahay sugu aadi faraha sida ilaahay sugu aadi mid mid bal u fiiri baad sida gacmaha sugu aadi lugaha ilaahay sugu aadi indhaha sida ilaahay sugu aadi dhagahaaga su ilahay isugu aadi balad u fiirso ilkahaagii baad markaas qayba qaybta ahayd sid ilahay isugu aadiyay baad wax la suurayn kara ma sheekh foolash bal fiiri baad foolashi dhoolihi macihi gowsihi wax lagu cunahay mid waliba meeshii talagalka ilaahay ugu talagalay baad foolashada meesha gowsaha ku ooli lahaayeen gowsuhu meesha foolasha ku ooli lahaayeen xigmad badan baa meesha ka bixlay soomaaliya foolasha in wax lagu goosto badle waa u suubadaan waa lagu talagale guusaha in dhawaaxa in wax lagu shiido waa lagu talagale sumaart isku jaha ma ah shay wal ilaahay suu ku samee fartaadi marka haduu gacanta midna alla gaabiyo midna saa u dheeriyaa ash maahdin ruuxba labada lugood haddayna sinnayn midna dheer tahay midna gaaban tahay socodkiiyo talaabadan isu beegan isku dhigan miyaa iman lahayd wax midna ma jiraan wax isku aadan ma ah, sheekh suu ilaahay wax isku aadiyay ninkii fiiriya wa fi anfusikum afala tubsirun baad lagu dhameeyay hadal baad وفي أنفسكم أفلا تبصرون الذي بعد معبود كاسو خلق أبوري فسوى سمي بعد شيء والبا أبور بعد شيء والبا أبور كيسي بعد سيدكو في بعد والذي معبود قدر ويقدري بعد آه لكل مخلوق مخلوق كستب ما يصلح وهي أسو بدي بعد oo haddana fahadaa ilayhi shaygii u soo baday baad la ku hanuuniyey baad hadda tusaale ahaan haddaan wax yar soo qaadano xoolaheennaiyo annagiiba u fiirso oo dadka ahayn xoolihii baadle markaas ilaahay baadle markaas si gaaru baadle marka waxay u suubaday wuuna u qadaray wuuna ku hanuuniyey hadda innagu xoolahan iska cunta ayagana cunto gaar ugu sameeyey innagana cunto gaaru ilahay noo sameeyey ayagaa cuntadoodii ku hanuuniyey innagana cuntadeenna wuu inugu hanuuniyey mid walba wuxuu ugu suubaday uuna garansiiyey baa maladu fiirsa waad marka hadda ka horba hadda fiiri waayo xoolihii geeli ama loodii ama adhigi maantoo dhan way daaqayaan dal laga soo qaaday dal kale la keeni daaq aynan arki jirin weligood ayna arag way ursan inuu anfaco garan ay ku bilaaween wax ugaan geed dal ayna arag geed baad le geed qaaqalo cid ku xoolo ay ku dhintaan baa jira way ursan way iska dhaqaaq geed mariidkiisa ama way ursan way iska dhaqaaqday يا أشيغ وهداية من الله تعالى هداية من الله تعالى وهي بعد بل أفرس أدق واحد وواح لغا يابا بعد waxaa dhacday ee wadaado macnaha muqdisho baad markaan joogay waay hooyada ahayd ee muqdisho markaan joogay yaa ku yaro kore kuus ah ee oo keeda ka sheekeynaysay baad marka waxay tiri meelaha soo gobolada dhexe maqal baan waxara yar yar oo cadcad oo marka aan yaanihi baad xilliga kale la sii daayay yaan ku yaro kuusaan macnaha yaale waxarihii la raacay waa waxra yar yar hadoon qabki edagii laga sii daay oo iska ciyaari oo bah yar oo leeyahay baa marka urdaanki baa markaas iyo caleen cusub baa oo kaliil joogta baa waxar yar kaay oo ay marka aanuga waxa ciyaarsan ordahay yaa waxay cuneen baa markaas geed uu yar caleen jiracsan buu iska cunaa isagiisu waxar ciyaarsanay uu yir geedki si ayaguna cunahayeen umba asagina cunay waa yar hadii la joogo wiilkii arabka lalmin oo dhareerka daadin oo cabaadi waabaka waxarihii yaryarka ahaa ee hadda uun aan bil dhalanayn waa kanoo daaqii wayna cuneen waxna kuma noqonin way iska ciyaarayaan ninkii waynaa intaasoo sano noolaa oo ayaga raacaya fiiri waxay waxari yaraa intay cuneen ay liqay muuse ku dhiman gaadhay oo sakaraad asagii waad oo dhananka daadinaya sakaraadya shay walba ilaahay baad markaas wixii u soo baday buu u qadaray uuna ku hanuuniyay markaba ah, iskuma aadnay baad isku mid ma ah baad fiiri asagana ku dhiman gaaray ayagiina waad waaba way iska cunay way u tahay waad markaas eh, cuntadood ugu fiicnayd eh, walladii baa la macbuudkii qadara qadaray baa la shay walba wada wixii u suubaday oo fahadaa hadana ku hanuuniyay baa la tusaaliye baa eh, ilmaan hadda dhashay naaskii caana asagoo deydayn baad arki baa hadduuba dhashay baa isagoo naas raadin baad arki fiir baa soo alla ugu hanuuniyay baa soo alla ugu hanuuniyay baa والذي معبود كي بعد مركا كاس وإن الذهب ليد أخرج سو صاري المرعى ضاقا بعد مركاس قيمها بدن بعد سو صاري على انتي دوغي بيرت وحن على سو دين هيا بعد oo fajacala haddana ka yeelay hu marcihi daaqi ghufaa'an baad marka ka yeelay way jawaabale burbur markuu jawaabade markaas xaabkii iyo baad markaas cawskii jabay ee baad jawaagaha iyo wixii baad ahwa baad oo dun ah axwaagani waa madow ahaa inta badan culimadu marka madowgan laba macnaa u suuragalale madowgu inuu laga wado madowgii hore ilaan shaygubaadle markan hore ee uu macnaha calaantiiyo doogu ay cusub yihiin oo uu cagaaran yahay qumaati baadle kolkay caleentu baadle markaa ay biyaha uga dharagsan tahay yar madow bay xigtaa madow baa lagu tilmaama dhulkaasi wuu madow yahaan leenahay kolkaan tilmaamayno ila waa kan madow waa cagaaran kaliya lama yiraahdo dhulkaasi wuu hirayaa waa madow quman baa la oranaya qumaatu madow yahay ha madowgaas inuu kaay marka laga wado oo kalka ayadu baad ma xogaa taqdiim taakhiir ahaan والذي أخرج والذي معبودك أخرج صوصاري المرعى داقي أحوى إسقو مدو أو هيرهيبا oo fajacalahu ka yeelay markaas doogiiba la madooba iyo calaantii kadib waayo quutaan ka yeelay kaasiba la waa macna waxa looga badan yahay ina macnaha baad ahwaha looga jeedo ilaa haddana cawsku baad markaas iyo calaanta kulliba cawsku marka hore wuu cagaaran yahay madow baa lagu tiirin kolkuu ingegana wuu cad yahay soo ma wuu cadaaday baa la odhan roob baa ku day haddana maxaa la odhan wuu madoobaaday haddana waa dun waa madow kale somaartid madowga dambe dunka ahbaad kaa marka in aayadda looga jeeda waad siday tahay markaas kaasaa badan baad kolkaa muxuu noqon hayaa macbuudkii baad nazah akhraja soo saaray almarcaa daaqa soo saaray oo fajacala ka yeelay hu mardaaqii ka yeelay guhaa'an mid way markaa jabaa burbur mid jabaa'a ka yeelay baad quahaasoo axwaa dun ah dun madow ahbaad ka yeelaybaa sanuqri'uka falaa tansaa baa le marka muxamadow sanuqri'uka waanu ku akhrisinaynaa qur-aankii baad le falaa tansaa ma halmaamaysid baad ballanqaad buuxaa la siiye baad see u halmaamay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam baad waa mucjizadii baad markaa unbay ka mid tahay qur-aankaad aragtay mucjizka oo iyada ooba de maantaoo dhan ah, lagu calcalin oo mar walba ad aqrii hatii aad xifdido ood barata kola ku tahay layidhi lagu soo maalay waa shimbir baallaha lahay odaad sii daysa iska buug ama nabigula calayh salaatu wasalaam waa neef geeloo kuu dabran hadaa dabarka ku adkaysana wuu ku sugnaan hadaa dabarka aadan ku adkaynina wuu ka dhaqaaqi baad isla waqtiga uu ka fakan nabigu ku shabaha kaleey salaatu wasalaam ayadoo isaa tahay nabiga marka fiir hal mar baa loo sheegay horeyna uma soo aqoonin la yaktub wala yaqra kitaabka fiirin mahayo meel kale ka dhageysan mahayo hal mar baa lagu aqri waana xifdisan yahay ee eh, tusaamuujada waa kan bal waa ballanqaadka way sanuqri uga falatan saawi sanuqri'uka waanu kugu aqrisinaynaa baale falaa tansaa ma halmaamaysid baa layidhi baale quraanka annaga qalbiga ku gelinaynaa lee illaa maa shaa allah ilaahay baale wuxuu doono mooyeen inuu ku halmaansiiyo baale oo wuxuu ilaahay ugu talagalay inuu ku halmaansiiyo asaga baale markaas aahay wuu ku halmaansiin karaa laakiin maba doonin ilaahay ilan mashiicadu baale moogtahay waxay ahayd hadalka baad le marka mid lagu gudbay baad ama illa ma sha Allah ilaahay wuxuu doono inuu ka halmaansiyo wixii la nasaxay baad lafdan wa hukman bas hada aayadii la nasaxay lafdi hukman in qalbigaaga laga tiro taayadu baad bas waa yaani wax baahi ah taasi ama wax dhibaato keeni male baad illa ma sha Allah ilaahay baad wuxuu doono mooyeen inuu ka halmaansiyo oo doono mooyeen ma halmaamaysid wax kale leeyahay innahu allahu ya'lamu ki ogweeya al shayga bale muuqda oo lala dhawaaqa bale ama la muujiyo qowliyo ficilba iyo wamaa yakhfaa wixii qarsoonba bale wax muuqda iyo wax qarsoonba ilahay waa ka warqabaa wax ka fakanhaya ma jira innahu allahu yaclamu kii og aljahra shayga bale markaa waayo caadka bale markaas oo la cadeeye iyo wamaa yakhfaa shayga qarsoon bale qalbi lagu qariya iyo hoos la isugu sheegayaaba intaba ilahay uu ka warqabaa baad ونيسرك وأنكو سهلينا بالي محمد لليسرى وددي فضديت diinteena baa marka waxa laga dhigay miladii ugu macaanka badnayd ugu jilacsanayd ugu naajirka badnayd alxamdulilaahi rabbil alaamiin tusaale ahaan ma afar iyo labaatan ka saac ummadii hore konton salaadood bay tukan jireen annagana shan salaadood inta in la inta kala fududiin marka ma wax la isku soo qaban karaa konton salaadood 24 saac dad laga rabo iyo dad shan salaadood bas laga rabo ومع ذلك شنتين أم بك أجر بدن هذا صنعما وين أو الله وينوغو دقي ما هباد تيبا marka waxa waanu yasiruka waanu ku sahlay maxamed ku fudaynay lil yusra dariiqadii baad fudayd kaas aanu ku sahla la yiri baad fadhakir marka waani baa la yiri baad xusuusi baad in nafa'ati dhikra waana baad haday anfacaysa baad Eh, iyo haddayn anfacayninbabad ama hadday anfacayso kolal oo waxaa jirta baad dhawaanadu macnaha ayna ku saaraynbaad culimmadu inta badan ilaan mar walba nabigu inuu dadka waaniyo gaadhsiiyo waaba waajib eh maxaa loogu qaydi in nafacati dikraa'un ilaan kuwaa kale yayna anficinba inaan la gaadhsiiyo waa waajibe eh, baad hadde waxaa suuragal ah in maraad gaara looga jeedo oo waa maxay mararba kol hadduu gaadhsiiyo nabigu calayh salaam ou inkiro inuu mar walba la kor istaago u sheego un baad miya maya war haddii baad intuu u yimaado oo u sheego u bandhigo oo baad markaas oo xaqiiqadii baad marka u cadeeyo uu ninkani mucaanid uu noqdo oo mustakbir iskibriyo uu diido inuu barina ku soo laabto u bandhigo saa u waaniyo maya xilkii waa ka dhacay marka ta kolkaasoo kale in ayadda looga jeedaa suuragal abaa ah oo la mid tahay meelaha culimadu baad ay odhan jireen waxay ayaddu macnaha ay u tahay macnaha meelaha culimadu odhan jireen cilmiga in la dayaca ma ehelkiisa in la siiya yaa waajiba cidaan ehelkiisa u ahaynna in baad markaa cilmigii la ag way dayacaad ba cilmigii baad ku noqonaysaa baad waman manaca alilma waman manaca waman manaca aljuhala ilman adaacahu ninkii baad cilmiga siiya kuwa juhala oo wax ku falaynin adaacahu cilmigii wuu dayacay waman manaca almustawjibiina faqad dalam ninkii baad markaa dadkii waajibsaday oo ehelka u aha cilmiga ninkii ka reebana daalim buu noqdaali ah, marka sidii oo kale cidii anfacayso baad ka qaadanaysa baad u dhib tii kale hadii markaas xil kuma saaro iyo arin guudba in aayada looga jeedo oo in nafacati dhikra wa in lam tanfac haday anfacdi hadayna anficinba adigu iska wadbaad فذكر واني محمد وبال مركا امدي او حقيبه او شيخ ان نفعت الذكرى وانا ذبال هدي انفعض يا وان لم تنفع دين انفع ببال اما عد انفع سبال سيذكر بال وحا كو وانا قادن مركا وانيسو من يخشى نكي كعبسني ربي اسو كو وانا قادن بال ويتجنب وحا كديران او اسكا كبرين ها وانذي بال الاشقى متكي دور دروي بال midkii dhur daraystay ka asaguba dawaanada uu ka carribaad iyo xaqiyo baad cilmiga iyo wanaaga la sheegiba uu iskaga fogaan haya danka male dhagu ka furaysan haya baad waxa ku waana qaadan bada bidhikra waanadi waxa ku waan tuubi oo ku waana qaadan manduul bada yakhsha rabbiga ka cabsaday baad ninkii rabbiga ka cabsado hadii xaqi loo sheego uu ku waana qaadan haya wayatajannabu waxa ka dheeraan ha dhikra waanadi waxa ka dheeraan oo iskaba kaba madax taagi oon damba ka gelaynin alashqaab ayaan darane ah, midkii ayaan darsaday oo naartaba la gelahaya kaasaabaad marka ka carari baa lid alladii ashqahaasoo yaslaa geli baa layd annaara naartii weyneyd naarta adduunka haddii la qafaasho ama la dilo ama la waxeeyo waa saqiir dhib naartii weyneed oo aakhiro midka aad geshid leh kaaunbaa ka carari waanad iyo xaqa noo sheegi baa baalay الذي اشقغاس يصلى جلها النار نارتي جلها نارتي دي الكبرى اي وينيد كاسا كفغان بالي marka xaq laga ma fogaado xaq la iskama weyneeyo baad xaq inaad u hogaansatay waa waajib ku saaran thumma inta kadib bad la yamutu fiha wala yahya ninki xaq diidahay oo waanada iyo bad wax sheega diinta bad markaas ka kibrinay naar buu gali baalay kubra kadib maxaa ku dhaco uma laa yamuutu kadib ma dhimanhayo fiihaa naarta dhaxdeeda oo kolkaa uu ka raaxaysto ilaa duu dhinta uu ka nasan lahaa walaa yaxyaa mana noolaanhaya xayaata wax uud oo lahbad nin naar ku jira oo halkii saac gudihiisaba intaasoo jeer intuu jirkiisu baaba'o haddana la soo celinhayo kullamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha oo naartiibaad wax yar demi marka u ekaataba hor loo sii holcinhayabaad kullamaa khabat zidnaahum saciiraa waayo marka ruux saa ku jira oo saa un u daa'ima ma nolol buu haystaa maya nafina kama baxaysa waad nafina kama baxayso uma laa yamuutu baade markaa mana geeriyoonhaya naargale fiihaa naarta dhexdeeda walaa yaxyaa mana noolaan hayaale nololla kuma haysta baade mana dhiman hayaale قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بعد قد حق أفلح وحالي بان ليل من روح بال تزكى طهر مي ninkii dahirmay oo naftiisa baa markaas macsiyad baa shirkigii iyo macsiyad iyo xumaantii baa ka hufay ka hufay ninkaasaa la yidhi baad qad aflaxa baad waxaa liibaan oo guulaystay manduul baad tazakaa dahirmay baad dunuubtii iyo qurunkii baad ka dahirmay oo wadakara xusay baad isma rabbihi rabbigii magaciisa xusay baad fasallaa tukaday baad haddii la yidhaahda baad markaa wadakara isma rabbihi fasallaa waxaa weeye balciidi qad aflaxa baliman tazaka waayo ninkii baa markaa dahirmay oo bishan dhan ramadaan soo soomahay zakadii baa markaas zakaatulfidrigiina baa markaa bixiyey oo wadakarasma rabbihi baa magacii rabbigiina xusay takbiirtii ciidda oo fasallaa tukay salaadii ciidda aayaduhu markaa waxay noqon lahaayeen suuradda kale waxay noqotaba labadan aayadoodii baa in la yidhaahda waa madani waxay sheegeen nabigu calayhi salaatu wasalaam sakaatulfidriga asagoo bixinay inuu aqriyo ayada habaad taa sababteed baa laga yaabaa in sabnusuulka iyada looga dhigay culimooska suuragalbaad waa aqriyaale nabigu calayhi salaatu wasalaam qad aflaxa waxaa guulaystay man tasakaa nin dahirmay oo dunuubtii iyo macsiyadii iska dahire wadakarasma rabbih magaca rabbigiina xusay fa sallaa tukaday u cibaadaystay rabbigii baad bal tu'iruuna alxayaata addunyaa waalaakhiratu khayrun waabqaa marka intaas ileen dadkii baa markaas dahirmay oo xaqii baa le markaas intay qaateen dunuubtii baa le ka dahirmay magaca rabbigood xusay salaadihii shanta ahaa tukaday baa guulaysay solama gaaladii diiday marka baale ka'annamaa ayagoo la yidhi baale antum idinku baa le laa tafcaluuna ree makaadow idinkuba le ma samaynaysaan baa le arrinkaas bal a tu'iruuna alxayaata dunya nolosha adduunyadaad door qaadanaysaan baale Eh, baltabaad yani waxoogaa eh, shaygaabaad laga soo guurahay inuu kaa muqadarkaa yahay kaase culimadu ka dhigahayaan antum idinku kufaaray laa tafcaluuna bidalik arrinkaa ma samaynaysaan naftiinna ma dahiraysaan magaca ilaahay ma xusaysaan salaadaha ilaahay ma tukanaysaan bal ee tu'iruuna waa door qaadanaysaan alxayaata noloshii addunya ee dhowey laakiin gaalada waxba khaas kuma ahe muslimiinta laftoodu isku heerun bayna ahayn isku heerun bayna ahayn ayaga laftoodu adduunyadii way ka door qaateen baad aakhira baad eh, abdullaahi ibn mas'uud ya asxaabtiisa wuxuu ku yiri war ma garanaysaan adduunyadan aanu dooranay waanu aakhira ka dooranay ma garanaysaan buu maya bay yiraahdeen waxa weeye buu yiri waxaanu adduunyada u dooranay aakhira baad markaas aan waxaynay adduunyadii baa nala soo dadajiyay ah, ujirad lana dunya adduunyadii baa nala soo ay oo nala tusay biacaamiha wa sharaabiha wa nisaa'iha wa bahjatiha marka cuntadeedii iyo cabbitaankeedii iyo haweenkeedii iyo quruxdeedii adduunyadii baa marka nala soo dadejiyey waduwiyad canal aakhira aakhirana waa nalaga duubaybu oo waxaynu aragno iyo waxaynu ka aragna ma jirtabu marka haddee naftuba de waa wax iska dadeg badane tii aanu arkayna indhaheenna horta birbirkaayd yaanu dooranan qaadanay tii gadaal la mariyey laynaga qariy quruxda aan lana tusinna tanaa aan aragnay baaduma ka door qaadanay sidana way weeye wuri arrintu baad ilaan hadda waa kan aakhir markii lagu tilmaami adduunyadan waxa yar birbirka aan baa lagu tilmaamaya Soomaa wartana birbirkeed baan aragnay taana waa laynaga qariy saasaan u dooranay tan markaas bal yu'iruuna way doorqaadanhayaan bal alxayaata adunyaa noloshii adduunyaday ka doorqaadanhayaan aakhiro ama bal tu'iruuna waa doorqaadanaysaan alxayaata adunyaa nolosha adduunyada dhowbaa doorqaadanaysaan walxaal alaakhiratu aakhiro khayrun midka khayr badan ay tahay nolosha adduunyada wa abqaa midka baaqi badan ay tahay baad nolosha adduunyada iska guri baad wamal xayaatu dunya ilaa mataacu lquruur aakhiradii baad baaqiga ahayd een weligeed dhammaan haynin ee khayr ka badnayd yaad ka door qaadateen baa layidhi baad adduunyadii baad inna haadaa kani qad aflaxa man tasakaa wadakara isma rabbihi fasallaa bal tu'iruuna alxayaata adunyaa in aayadahan dambe loo caliyo ee suuradoo dhan loo caliyaaba inna haadaa madkuurkan la soo sheegay qad aflaxaya ka dambaysa la fi suxufi aluulaa kuwii hore suxuftii horey ku sugan yihiin baa suxuftii hore iyay ku sugan yihiin baad quraanka kaliya um baad ma ahli oo kuwa suxufi ibraahima nabiyullah ibraahim suxuftiisa iyo wa muusa nabiyullah muusa suxuftiisa tawreed baadir ba ahaatee sidan bay qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla bal tuthiruna al ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa sidan bay ugu tilaaliwi sidanunbay ugu tahay am lam yunaba bima fii suxufi muusa waibraahiima aladii wafa anlaa taziru waasiratun wisra ukhra waan laysa lilinsaani ilaa maa saca waana sacyahu sawfa yuraadi oo kale eh, wey saasay ugu sugnayd baa layidhi bismi illaahi araxmaan iraxiim suurat lhaashiya haashiyada eh, baad suuradeedii haadaa maxaluha suurat lhaashiya iyaduna ka mid tahay sida magaceedaba laga dareemi ilaan magac qiyaamay ku bilaabatay alhaashiya qiyaamadii wey tii dabooleysay baad eh, suuraddu baad marka qiyaamadii eh, iyo baad markaas naartii iyo jannadii oo ayadana ehelkoodii baad mid walba waxoogaa laga taaban doono taasay suuraddu baad marka sheekeedna kadibna waxoogaa waxdaaniyada ilaahay adiladii awoodiisa qudradiisa adiladii loo daliishanhay yey baad haddana baad suuraddu taaban doontaa baad waa suuradii markeed marka quulu dhaha muuminiinta bismillaahi arrahmaani arrahiim hal ataaka xadiithul ghaashiyah hal ataaka makuu yimid muxamadow balaxaadiiu lhaashiyati tii daboolaysa warkeedu makuu yimid yacnihiibaadle waa baraarujinoo warka lasii weynaynhayabaad ruuxa markaad damacsan tahay baad inaad qumaati shayga aad ugu buunbuuniso qumaati baadle markaa u dareensiiso baad warniyo war ma heshay maxaa dhacay soo waxaa kama warhaysid haddaad iska tira u timaado baadle saa saas bal ama waxaasaa dhacay ee haddaad tiraad waryaaniyo war ma haysaa isku mid ma ogow ruuxaas qumaati waad u baraarigii u godol qaadi waad markaas warya war ma ku soo gaadhay war maxaa maxaa jira kolka qumaati waa u diyaar garoobay soomaarta u sheeg marka waad hadduu qabsan karaayo waad marka lamid ma aha kale in looga jeedo iyo hashu bimacnaa qad ataakaba saasay culimmada mufasiriinta qaarkood baa qad ataaka xadiidu lqaashiya oo su-aal ka daayeen hal ataaka ku soo gaadhay waadne muxamadow wuu ku soo gaaray xadiiu lkhaashiyati tii dabooleys oo khalqiga kulli wada camimaysay warkeedii oo qiyaamadii ahdeed caamkaabood waa qiyaamadii eh. wujuuhun wajiyaalo yowmaidin maalintaa kaashiyadubaad ay dhacdo khaashicatun mid hoganaysa wey oo dulli ah caamilatun mid shaqaynaysa wey waa ay shaqaynaysabaade naasibatun mid rafaadsan wey taslaabaade way geli baade naaran bay geli naartaasoo xaamiyatan kulul tusqaa waa la waraabinoo min caynin ilbaa laga waraabin aaniyatan kardhaafa laysa lahum mana sugnaanin baa liwujuudiha dacaamun cunto ilaa min dariicin geed qaaqlahaa mooyeen dariicaasoo laa yusminu aan cayilinin walaa yuqni aan ka deeqaynin min juucin gaajo aan ka deeqaynin baad haye marka qiyaamadii dadkii baad markaas ilaan muuminkii baad marka ilaahay u raaxaynaya munaafiq ay marka gaalku mushrigi ilaahay u ciqaabaysay kala noqon hayaan baa durba lagu bilaabay wujuhun wajiyala la yiri yawma idin maalinta qiyaamada khashi'atun midullaysan weeyo caamilatun naasiba caamilatun waa mid shaqaynaysa naasibatun oo rafaadsan baad shaqadaas waxay yiraahdeen bal waa aakhira dhaxdeeda oo ilan idil aghlaalu fi a'naaqihim والسلاسل بعد يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون بعد shaqada macnaha waxaa weeye baad ayagoo birtii baad marka birihi baad kaga xidhay kurka oo silsiladii lagu jiidanay ya hadana la ilaahay bir way korabaad markaas sawriquhu sauudan sawriquhu sauudan ya la ilaahay baad marka fuur baad marka boorta waa shaqo simaanta waa rafaad soo fuul fuul hadana meel ka soo dhici baad waxaan hadana baad meel daran ka daadag hadana baad sidan yeel hadana wala biyahan ka cab ilaan waxa lagu sii deyn baa la yiri gaajo oo inna lillahi wa inna gaajadan teen anagu cadaab looguma tala gelin waa gaajan waxoogaa badan nolosheen inaan cunto aan dareensanahay aan ku noolanahay ood gaajo waxa lagu sii deyn lagu cadaabayo oo ee kolkay qabato waa markaa wax kastaba geed qaaqlo haday hadda inagu dhagaxan kuweenan iyo dhagaxyaanteena waxa ay heli lahaayeen cunto kuma baa iyagu noqon lahayn markaas gaajada macnaha silaca baad iyo waxa haystaan geed qaaqlihi marka ay cunaan baad markaas eh, ilan eh, waxa hayaan wax caadi ahayn baad kolkay saa cunaan baad lagu sideen on oo asagana lagu cadaabahay markaasay biyo karahayo saa furfunahay iyo afka la galahayaan sakaraadki markaasa wasuquu maan xamiiman faqad amqaam biya aragto markaad cabto min dhacarkaaga banaan ku shubi oo kulli jirkaaga gogoynaya miyaa la holin laha lama holiyeen samaar oonka lagu sidayeen ku caadi ahayn oo on caqaba ahbaad yaab wax marka aan caadi ahayn baa marka rafaadkaas shaqadaas baa markaas iyo kolba silacaas kolba meel fuul kol meesha ka dhac kol meesha ku aro kaas baa in la yiraahdo aamilatu mid shaqaynaysa way finnaari naasibatun mid rafaadsan way rabaaysa finnaari in la yiraahdo baa iyo aamilatun fi dunya naasibatun fil aakhirah adduunkii baa la way shaqaynaysa baa aakhiran u shaqaysan bay oran jireen waayo markaas adduun aakharana baa la way ku rafaadahayeen cabdulaahi ibnu cabaasi ragga baadle marka lamidii waxay idhaahdeen waa kuwan baadle ruhbaanta ilaahay baan caabudaynaa tukanaynaa beel kaniisadahun bay ku jiraano sawmacadihun bay ku jiraano wakaasoo baad ilaahay baan caabudaynaa beel naarna way u diyaarsan tahay baad adduunkana wakaasoo waan caabudaysanaynaa beel cali ibnu abi taalibin asagu wuxuu yidhi baadle kuwan khawaarijtaa ah weeye adduunka baadle waa kanuu nabigu leeyahay calayhi dadaalkay dadaalahayaan qur markay aqriyaan idinku qur-aankiina waa nacaysa salaada markay tukadaan salaadiina waa nacaysa soonka markay soomaan waa nacaysaan wamaca daalika halkan looma dhaafinin cunaha bu nebigu alayh salatu slam iimaanku xaggee ku jira waa qalbiga sooma ilan afkani baad acmaasha intani baad xaggana ahayde in daahirkan un weeye cibaadadoodu baad marka hoosba kalxamaaba hoos loogama dejinaya baadle markaas waxay sheegahayaanba diintooda intaan afka un baa laga gelin buu nabigu calayhi salaatu wasalaam baa walidaaban afka wax ka badiya aan laba arkaynin baa iyo daahirkii baa calinaad isagu baad waa khawaarijtan buu yidhi caamilatun oo hadde adduunkii way rafaadahayaan oo way shaqaynhayaan oo way camal falhayaan naasibatun fil aakhira way ku rafaadeen aakhirana baad camalkoodii waxba kama helahayaan baad rafaadun mooyeen aamilatun naasiba tasla naaran xaamiya taslaabaad marka waygeli wujuuhdaas naara naar bay geli naartaasoo xaamiyatan kulayl badan tuslaa waa la gelin baad lagu gobi baad naaran baa la gelinaya naartaasoo xaamiyatan kulayl badan tusqaa waa la waraabin min caynin il laga waraabin aaniyatin way kar dhaaftay kulayl ay kulaylkeedu baa way kardhaaf u yahay baad hmm. kardhaaf u yahay baad hmm laysa lahum iyagii uma sugnaani acaamun cunto ilaa min dariicin geedka dariica la yidhahda waa geed qaaqla qodaxa la leeyahay oo sunna qodaxna leh naftaa u geyn baad marka inay dariica ay ruugaan dariicaasoo laa yusminu aan cajilin cuntada baad markaad cunto inaad ku gaajo baxdood ku cayshaa loogu talagalay ogo laa yusminu aan cajilin haynin baa le walaa yuqnii ka deqaynin min juu aan gaajo mana ku gaajo jismigooda kuma noolaan hayo maxay unahayaan naftaa eh, haysaaadnaftaa haysabaad eh, wa gowracanbaad neef gowracan miyaa geed ka gudibaad eh, kama gudahayaba naftiibaa haysabaad laa yusminu walaa yuqni min juucin baad wujuuhun wajiyaalo ayaguna yowmaidin maalintaa naacimatun mid nacmaysan wey quruxdeeda iftiinkeeda mustabshira markaa naadira way marka naadira إلى ربها ناظرة بشارة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وجيالنا بعد مركز نعمدي بعد وجهه كم وقت بعد مركز افتينك يا قروح بعد ووجوه وجيالنا بعد يوم إذن مالنتا ناعمة بعد من نعميسن بعد مركز افتين يا قروح تا بعد كسوغم وي خاضية متكراد قنيس ويل سعيها عمل كذا نبات كوار سلمنا عاملة ناصبة wayna shaqayn jireen baad rafaadna way la kulmeen ayagu sidaa ma noqon hayaan amalkoodii way ka raadin noqon hayaan oo maxay uga raadin noqonayaan kolka thawaabka aragta amalka salaada soo tukanaysa sadaqada soo bixinaysa way markaas soomka soo soomaysa thawaabkiisa iyo ajirka ilaahay wuxuu kugu diriyay marka aragto si fiican baad uga raadin noqon amalkaaga si fiican baad uga raadin noqon ba jacalana allah minhum آه راضية بل وجودها سميت way ku raadi noqon way lisaiha amal fal amal keedi adduunka ay soo amal falis si fiican bay ugu raadi noqon bal fi jannatin bay ku sugan yihiin wujuhdaasi aaliyatin oo sarreysay bal hisan wa macna ba sarreysay bal jannadii sarreysay oo jannadu ilaa maratibun bay leedahay naartuna darakaad bay leedahay jannaduna darajaad naartu darakaad bay leedahay kuwa ku kasii hooseeyo kasii qalaadiyo kasii qurmiyo dhab ka dhibadan waa naarta ku kasii hooseeyo bad innal munaafiqiina fi daraki asfali min an-nar udkhulu ala fir'auna ashad al-'adab kuwa ka soo korayaan buu dhaamaa bad jannaduna darajaad bay leedahay waa kor eh asagu waa marka midba midku ka daraja waay e markaas eh, ruba ruux ka darajo sareeyo ka sii koreeya ruba ruux ka darajo ka sareeyo labada isku darajo baa markaas kama bayna samay wal ardi isu jiraan baa la yiri baa ha marka xagga xisiga saas ugu darajo way ugu sareysa xagga macnaha da sharafta eh, shay qiimo badan oo sareeyo leeso ma sharafteedu hadii waa iska kaamil fi jannatin jannay ku sugayihiin bal jannadaas oo aaliyatin sareysa leed la tasma'u ma maqlaysid bal nin kastoo baadle marka wax maqli karo baadle fiiha jannada dhaxdeeda laaqiyatan wax laqwi samaynba wax laqwi hadal xumo hadal aan macna lahayn ma jirto baadle waxaad ku arki maysa adow laqwigan waa wax qalaad ah baad hadal bilaash iyo aan macna lahayn iyo waxa iyo buqbuqaas ayabahay kamid tahay baad nabigeena kolkii sifaadkii la tilmaamay maxaa kamid alayhi salaatu wasalaam mid qaylo badan ma aha sifaadka nabigeena kolkii la sifaynay oo diimi hore macnaha ku jiray baad tiimihii hore sifaadkay ku wayn lagu tawreed iyo baad lagu sii sheegay injiiliyo nabi maxamed inuu cali saasu mid qaylo badan insan ahayn qaylo badnaanta waa qol waa cudur xun ogow baad waa sifo xun akhlaaq xun weeye baad marka jannada dhaxda qayli iyo buuq iyo maclan la'aan hadal ah maya kama maqlaysid baali laa tasma'u ama laa tasma'u wujuhdaas ma maqlayso oo taada laga dhiga taa u taaniis tii hore taa ul khidaab baan ka dhignay baad laa tasma'u baad ma maqlaysid ninkastoo wax maqlow baad fiiha jannada dhaxda laaqiyatan ama laa tasma'u taawtaanid bal hindun taqulu ayadoo la yiri oo kale baad hindun taqulu ayadoo la yiri oo kale baad laa tasma'u ma maqlaysa wujuhdaasi fiiha jannada dhaxdeeda bad laaqiyatan wax laqwi abad iyo hadal xuma ma maqlaysa baad qiraa'adii kale bad laa yusma'u laa yusma'u lama maqlahayo fiiha jannada dhaxdeeda laaqiyatun baad wax laqwi abad markaas jannada dhaxdeeda bad lagu maqlahayo baad fiiha jannada dhexdeeda ayuu ahaatayba lacaynun ilbaade jaariyatun oo qulqulaysa baad meeshii kuwaa layidhi baade min caynin aaniyatin baade kulayl meeshii u dambeeyey kargaadhay baa laga waraabin kuwan aayar cayl jaariyahu macaan oo salsabiil kaasaa laga waraabin fiihaa jannada dhexdeeda caynun ilbaaha jaariyatun oo qulqulaysa fiihaa jannada dhexdeeda suruurun sariira ah baade marfuucatun la kor yeelay saruura un baade waxay ka samaysan yihiin ilaahun og yahay oo waxaynu inagu garan karna ahayn baad xariir iyo baad dahab iyo wax uun la isku wada qoofalay baad oo aad baa loo dheereeyaa layd kuwaasaa baad marka loo kor yeelay ku dhex sugan marka sariirtaada waa sariir adiga fikirkaa ku shaqayna ogow iyo niyadaada inaad ku fadhiisataa doontay hadday sarraysay oo adiga waxaa tahay kaa korraysay ayadaabaa kuu imanoo siaad ugu fadhiisan lahayd ayadaa isu diyaari maraad ku fadhiisato ma meesha rabta ku gey hawada ku geysaya iyo dabacsaneyd inaad wada mutaqaabiliin calaa surin aad la soo sheekaysa kula aadayaaba meeshaad niyada dabacsan kulka ma kula aad ina sarirtii baad ku fadhida dabacsan soo maaha ayada ku iman meesha isla waqtigii ayada diyaar meesha sirka saarnayd kulli wax dhan ku isu dhiibi baad haye ku fadhisa soo maaha haye meesha dabacsan niyada ku shaqaynaysa ayadaaba ku goynaysaba ayadaaba ku waayo sidaas way marka ha sarraysa markaas ay sarraynaad inaad fuusho iyo wiish u baahnaa u malaynimaad ay fiiha jannada dhaxdeeda sururun sariiraha ku sugan baad sururtaas oo marfuucatun la kor yeelay wa akwaabun kooba baa ku sugan bale akwaabtaas oo mawduucatun oo la dajiyo la diyaay ilaahan baad marka la yiri fiiha aynun jaariya labada geesba waxa laga teediyay waayo marka wax koobab ah oo way lagu cabibaad markaas eh, wiilashii yararka wildaantii wayaduufu calayhim wildaanu mukhalladuna kuu soo daraayo si ay tahay baad ishaad inaad ka dherigta la rabaaba ilan ishaa moogta laga raaxaystahay baad ishaabad inaad ka dherigta si walba yaa la rabaa waa akwaabun koobayaal akwaabtaasoo mawduucatun oo la deji wanamaariqu baadle markaas ah, barkimo baadle markaasaa ku sugan baa le taasoo masfuufatun baadle la safay barkimabaad marka barkimihii dangiigta oo ayagana sidaa loo safay baad barkigii baad saa loogu dangiigsan lahaa loogu tirtiirsan lahaa iyo haddana sidaa loo safay baad meesha waa meel raaxa loogu talagalay baad markaas daartani waa daarulcamal daar raaxa maaha loogu talagalay baad daartaasina shaqiya camal ma jirto waa daar raaxa loogu talagalay baad nin walbana daartan waa daarulcamala wuxuu ku abuurtay unbuu meeshaa ku goosan baad Eh, taam ku goosan baad wana mariqu baad marka barkimo kaasa ku sugan baad masfufatun baad ahay eh, oo la safaa la yiri baa sida loo safay waa wazarabiy gogol baa ku sugan baad mabthuuthatun baad sida loo firdiyay baad ahay eh, waxaan wada roogay waxa wada jilicsan ahay oo gogol janno oo saa loo fidiyay kaasa meel walba fidsan baa la yiri baad ahay meel yar boor lihiyo meel wasaq lihiyo meel baad markaas gacandhiyo baad markaa wax ay ka mudaanay waxaas baad ma arkaysid baad meel kasta baad jannadii baad gobashaas waxgaas kugu fitan baad oo martaba baad markaas meesha ku istaagtaba jilaaca iyo waxgeeda usaa ku taaban baan wazarabiyyu mabdhufa afala yanzurun taas baad marka waxooga jannada baad ahlu jannaha baad wax loo diyaariyay ahlu naarka loo diyaariyay waa suuradu ay kaga warramaysay halkaas la gudub marka hadana tawxiidka awoodda baad qudrada ilaahay iyo ilaahay adiladii tusinaysa qayb kamid ah isku baraarujiyay afalaa yanduruuna miyaynan arkin baa dadka miyaynan fiirinin ilal ibili geeli baa miyaynan fiirinin kayfa khuliqad sida loo abuuray وإلى السماء سماء مينا فيرن كيف الرفيع سيدا الله كوريا وإلى الجبال بورها مينا فيرن كيف نصيب سيدا الله أوغي وإلى الأرض لأرض مينا فيرن كيف صدع سيدا الله غوغليبا ورما انت ما يفيرن لا يهم بالي آه هذا مخلوقات كوي فربدين هنا كوان بعد مركز khalqigooduba marka abuurkoodu ninkii caaqil haduu fiiriyo wax uu durbo aad wax u dareemi kara way ilaa sanaa walba sanaa aday ku tusina baad neefkan geel hadaad fiiriso siduu baad ilaahay u abuuray ee u kamilay aahe ama hada xayawaankii kala aanaysanay bal eh yacnihii baa la carabta oo kale hadda kulkale waxayn hayo dawaabta kulliba dad kalena waa la mid eh dawaabta baad marka carbeed ka ugu wanaaga badan baa geela lagu sheegaa ilaa ana inaga sidaan waan hadaba hadii xoolo kolka la yiraahdo neef geela laga bixiyay neef geela la siiyay neef geela loo qalay neef geelaas la saa loo yeelay hadii la yiraahdo inta kale xayawaanka wax lamid ah noqon kara markaas <clears throat> waad garanagow sacbaa la siiyay iyo wad halbaa la siiyay masku midba sacbaa loo qalay iyo halbaa loo qalay waad garan kartaa waad markaas isku mid ma ogow macnaha intaad meel ka way kala wada fog baadan la sii aadin baad midda kale geelu khawaas buu ilaahay leeyahay xayawaan kale dhinuna la wadaagin baad khawaasisaas waxa kamida tusaale ahaan oo culimadu ay soo qaadeen asagood aragtay baad geela awoodiis ila alla u siiyay oo lagu tilmaamo safiinatu saharaa wa ilan sufunul bahri waa doontan caadiga geelana waa sufunul barri way barriga baad way marka doontiisi way safiinatu sahara ama sufunul barri baa leeyahay وعليها وعلى الفلك تحملوا وكلا بعد marka lagu jamciyo baad markaas ayada labadiiba marka neefka geela awooda alla u siiyay siduu ilaahay noogu leeyay cunug yar oo shan jira yaa intuu hogaan galiya kuwadii baalay oo uu hogaansan tusaale ahaan hadaba markii la fiiriyo tusaale ahaan neefka artay qawadiis la si geela taagan waxyaalaha xayawaanka uu kaga duwan yahay si aad u rarto oy adig kugu sahlanaato oy kugu dhib yaraato rarki waa loo fadhiisan wuu u fadhiisanhaya ma jirto xayawaan kale wax loo fadhiisan male wax intii aad fadhiisiso fadhiga rarka kuugu qabto rarkii la istaagi kara ma jiraan talagaluu yahay marka hore ugu sii talagalay weeye ilaan waxaan tan kana la siiyey baad markaas aayar baad marka waa lagu fadhiisan dhulka agtiisa ku yimaado aayar inta u dhaxaysa luqunta iyo dabada aayar harkii baa marka ku teeda eh, guradiisoo dhan harkii ugu dhamaystir intaasoo wada culays intaasoo culaysa ugu dhamaystir kolkaa ku u dhammaato oo ha markaas waxaa la yidhi wax tusaalaha gacankan luquntan dheer weeye waxa keenahaya baad markaas oo xayawaanka kaga duwan yahay harkii markaas tunkiisa saaraa kolkuu ka ahayo ilaan kornu ma istaagay ma gacanka luquntuubaadle marka saas dhulka u dhufanaya xog kolkuu saa yidhaahdo luquntii miisaanka u dhuftay iyo luquntiisii iyo waxaa isceshan baadle aqalki laba kafadood gurigii baa isceshinaya iyo rarkii saaraa kolkaasuu soo qaadi marka rarkii kor soo kacay soo luquntu gacankanuu ku soo qaaday kolkuu soo qaado oo qaarkii dambe la soo istaago oo rarkii kaco yuu qaarkii hore markaa la kacahayaabaa marka ma leh dibi rarto ama aad dameen rarto ama aad faras rarto fadhigana aad ku rarto ma jirto waad yaa u soo qaad aqalkii badax kaliya waa haystaa gacanka dheere wada ajirayo ma jooga samaart wax soo qaada ma helahay baad saa darteed baad markaa fiiri waxyaalaha baad xigmada ugu waaweyn kaasay baad markaa iyo kamid tahay baad afala yanzuruna mina firin bal ila al-ibili geeli baad kayfa khuliqat sida loo abuuray وإلى السماء سمدي بين فيرن بعد كيف رفع سيد الله كريا بعد كركودا بعد أين أيضا بغير عمد وإلى الأرض أرض بين وإلى الجبال بورهم بين فيرن كيف نصب سيد الله أوجي بعد dhaqdhaqaaq aan lahayn dhulkan loogu dhidbay dhidab looga dhigay waa wayla al-ardi ardadi meenan fiirin kayfa sudihat sidii baad markaas loo gogla ayadana baad noocba nooc baad hadaad gogla hadaad seexan iyo hadaad dhisan iyo hadaad abuuran iyo hadaad way masquul ka dhigan iyo hadaad wax ku aasan si walba baad ay ku aqbali baad midda kale ilaa waxa la yiri oo haddana gaar ahaan intan ay u sii faa'iideynaysaa ruuxa baad marka sida qalibka fikirka meesha ugu haboon ruuxa musaafirka markuu intuu ritigiisa rarto oo uu la safro tusaale ahaan baad intuu waxayo uu meel ama harfurta ama uu dego waa ruuxa fikirka ugu dhow inuu fikira baad ilaa hadda kolka dad aan la qashaysan oo kula joogan xagga moogtahay maskaxdaadii waxiiba ma heleysidi walidaa baa fiican badan kolkii aad wax baran ama wax adag ama masaa'il adag ama wax diyaarinayso meel degan oo lagu mashquulin oo lagu shanqarin oo waxaas oo dhan baan ahay inna naashi'ata layli hiya ashaddu witaan wa aqwamu qilan tibal iyo iyo fiicnayda marka ruuxaasi ila shanqar iyo wax ag joogi waxba toona ma hayste fikir baad marka ugu dhow marka hadii wad uu fikiro neefkan gaadiidkee baadle uu ku watay baadle markaas ama uu saaraa ama uu ku watay ishiisu baadle way qabaan uu la yahay baad siduu ilaahay u abuuray baadle hadduu kor fiiriyo samadiiba ishiisu qaban baadle uu la yahay hareerihiisi hadduu fiiriyo buuraha ilaahay baadle uu joojiyey baadle sidee baadle marka ilaah abuuray baadle ishiisu qaban uu la yahay marka hoos hadduu dayo ardadii weeye ayadiina baadle siduu ilaahay baad ugu goglo u abuuray baadle uu la yahay marka waa tacajib waa wax markay deetana durbaba ruuxaas inuu baad sanacada ilaahay aqoonsado marka u soo dhowaalay وإلى الأرض كيف صدحت فذكر واني بالي محمد dadkii baad xaq xusuusi inama anta adu waxaadun ahaatay mudakirun mid waanin baad ahaatay baad lasta alayhim lasta matid adigu bimusaydirin waaya dirsan oo lagu diray baad alayhim korkooda baad Ah, inaad iimaanka dirqa ku geliso ood xoog baad islaam kaga dhigto ama aad mu'miniin uga dhigto shaqada adigu laguma dirin gaarsiinta kaliya ma ku sarana gaarsii baa annaga leh baad markaas la xisaabtanka fadakir waani inma anta adigu waxaad un ahaatay mudakirun mid wax waaniye bas lasta aad umatid bimusaytirin mid ku dirsamahaya calayhim korkooda baad oo inuu dirqiyo leh adu malihid baad ilaa laakin man tawalla ninkii ka jeedsada baad iimaanka oo wakafara gaalooba فيعذبه وها عذابكاس الله إلهي بعذاب العذاب الأكبر عذابك وين آخر بعد كادونك واير يهي بعد فيعذبه ننكي بعد كجيت هذا بعد مرك حقي وقالوا وها عذاب الله إلهي بعذاب العذاب عذاب عذاب عذاب كده الأكبر أي وينك آخر أبد maxaa yeelay buui ilaahay inaannu cadaabayno inna ilaynaa annaga xagga annaga unbuu ahaaday iyaabahum noqodkoodubaad annagumay noo soo laaban noo imanaya uma inna annaga dusha annadu ahda xisaabum xisaabtoodubaad annagaa la xisaabtamaynaba mid aan annaga noo imanaynin ma jiro meel kale ma marahayaan annagumaan la xisaabtamay adu gaadhsii umbaad inna ilaynaa annaga intiga ayuu ahaaday iyaabahum noqodkoodu uma inna calaynaa annaga dusha annadu ahda xisaabahum la xisaabtankoodubaad